wax culaysa iyo daruura haysanin iyo xaalad ruuxa ay daruura haysato oo ay jirto duruuf keenaysa inuu wakhtigii hore kadib dhaco waqad sabaqa waxaa soo hormaray buu sheekhu yidhi fii xadiidi ibni cabbaas xadiidkii ibni cabbaas wa jaabirin iyo xadiidkii jaabir waxaa ku soo hormaray waxaa ku soo hormaray fii baabi waqti الظuhri wakhtiga duhurka baabkiisii xadiidkii ibnu cabaas iyo jaabir waxaa ku soo hormaray yacni waxa weeyaan yacni adillo ku tusaysa wakhtiga casarka waa labadii xadiidee jibriil nebiga sal alla alay slam salaaddii uu tujiyey salaadda casarku ka mid bay ahayd marka xadiidka cabdullahi bni cabbaas iyo jaabirba waxay ku tusayeen in uu nebigu sal alla alay wasalam uu salaada casarka bilowgeeda inuu jibriil ka tujiyey markii uu shay kastiiyo hooskiisu isla ekaadeen halkaasuu marka daliishanaya wacan cabdillahi bni camr bni caas qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu idhi waqtu salaati duhri duhurka salaadiisa waqtigiisu maa lam yaxdur yaxdurwa hadduusan intuusan soo xaadirin alcasru casarku intuusan soo xaadirin inta casarku uu laaban yahayba duhurkii baa jooga waay wa waqtu salaati alcasri casarka watigii casarka salaadiisa waqtigeeduna waxa weeye maa lam tasfarra haddii aynan qoraxdu yacni aynan eh, midabkeedu isbedelin oo eh, caddiinku intuu isbedelo uusan markaa jaalle iyo buure iyo uusan gelin ilaa intaasuu jira waay wa waqtu salaati alcasri maa lam tasfar maa lam tasfarra shamsu dheh qoraxdu intaysan isbedelin wa waqtu salaati almaqribi maqribka salaadiisa waqtigiisuna maa lam yasqut hadduusan dhicin weeye hawru shafaqi guduudka kacsanaantiisa hawrku waxa weeyaan waa waa hawaraan ama intishaarka ama mucdamuhu guduudka intiisa badan iyo taagnaanta iyo kacsanaanta uu kacsan yahay intaysan tegin ayaa salaaddii maqribna ay joogtaaba macnaha waqtigeedii joogaa wa waqtu salaati alcishaa'i salaadda cishaha waqtigeeduna ilaa nisfi alleyli ilaa habeenka niskeed laga gaadho wa habeenka niskiisa laga gaadho ayay jiraysaa wa waxaa laga fahmayaa wixii habeenka niskii ka dambeeya salaad cisho ma jirto waana u tegi doonaa baab gooniyuu u samayn doonaa wa waqtu salaati alfajri salaadda fajirka waqtigeeduna waxa weye maa lam yatrac intuusan soo bixin qarnu shamsi qoraxda geeskeedu intuusan soo bixin yacni qoraxda geeskeeda iyo yani afkeeda kore intuusan soo bixin ayay salaaddii fajarna joogta rawahu axmed wa muslim waannasaa'i wa abu daawuud wa fii riwaayatin waxaa ku sugan oo limuslim u sugnaatay wa waqtu lfajri fajarka wakhtigiisu maa lam yatlac waa intuusan soo bixin qarnu shamsi alwal awalkaas ku daray qoraxda geeskeeda u horreeya intuusan soo bixin wa wa fiihi waxaa ku sugan riwaayada muslim wa waqtu alcasri casarka waqtigiisu maa lam tasfara ashamsu qoraxdu intaysan isbedelin midabkeedu wa oo wayasquta uusan dhicin maa lam tasfara ashamsu wayasquta uusan dhicin qarnuha geeskeeda alwalu ee hore saas way macnaha alwaludaas ayay labada lafdiba ku dareen macnaha ayib xadiidkani qaybta casarka kusa ku saabsan ee unbaa inaga qaybaha kale uu keeni doonaa insha allahu tacaala duurkana waan soo marnay casarka marka wakhtigiisa inuu ka bilowdo shay kastiyo hooskiisu markay isla ekaadaan waa madhab اljumhuur sida xadiidkii jibriil salaadiisi soo marnay ku soo sheegnay xilligaa inuu bilaabanayo waa madhab اljamaahiir abu xaniifa khilaafsan oo wuxuu leeyahay bilowga salaada casar waa markay shayga hooskiisu ku laban laabmo markaasay salaadda casar bilaabataa waan mid hadda ay ku dhaqmaan hindida iyo dadkan madhabka xanafiyada haysta waxaan u malaynayaa waad aragteenoo xilli dambay aadaamaan soo ma taqriiban eh, waxay aadaamayaan meesha annaga aan tukanno afarta galabnimo ayaga waxay aadaamayaan shantii barhka ama shantii ruuc bay aadaamayaan leanna madhabka xanafigaa sidaa ah markuu shayga iyo hooskiisu isku laban markaasay salaadda casar bilaabataa bay qabaan madhabkii abu xaniifa waay laakiin saaxiibadii waa ku khilaafeenoo in badanoo yacni asxaabta madhabka ah ayaa ra'yigaa ku diidan waa ra'yi aada daciif waa ah waay ayib amaa xaggee bay ku eg tahay oo salaadda casar waqtigeeda ugu dambaysa xadiidku wuxuu sheegay maa lam tasfara shamsu wuu sheegay waxaa kale uu sheegay muxuu ahaayey maa lam yasqud qarnuha alwal inta yacni geeskeeda u horreeya uusan gelin oo qarsoomin taana wuu sheegay waxay culimmadu tilmaamayaan waxay u kala qaadayaan xaadiistan macaanideeda si loo kulmiyo wakhtiga ayay kala qaadaano waqtu waqtuulikhtiyaar iyo waqtuuljawaas iyo waqtu waqtuulidiraar bay u kala qaadaan waktiga afdalka ah waa salaadu markii wakhtigeedu galaba salaadda casr in la tukado waay ilaa qoraxdu intay iska beddelayso in aad tukato waa waqtuljawaas ilaa qoraxda isbeddelkeeda inaad sugto waa waqtulidiraara waxaa loogu talagalay ruuxii marmar duruufi haysato oo xaalad adag oo dib riday ay jirto ayaa loogu talagalay laga bilaabo qoraxda isbeddelkeeda ilaa e, geeska ay la gasho muxuu ahaaye ay qarsoon geeskeedu qarsoon ruuxii marka aan duruuf haysato ku kallifaysa jirin ilaa wakhtigaa inuu u dibdhigo waa mamnuuc ma'aasim dembiile aba mise wuxuu ka tegey shay e, fadli badan buu ka tegey oo khayr unbaa dhaafay e, aragtida culimmadu waa ku kala bedelan yihin laakiin wakhtigaasi waa wakhti loogu talagalay dadkii uun markaasi ruuxii ay duruufi ku timido xilligaa ka hor ka gaari kari waayo saasay marka ay ku jamciyaano yacni ay axaadiista midba saaraan midda dhicitaanka ka hadlaysa waa waqtuulidiraar midda ka hadlaysa ilaa isbeddelka waa waqtigii jawaaska wixii ka horreeya waa waqtigii afdaliyada sidaasay u kala qaadaan shaaficiyadu iyagu tafsiil intaa ka badan bay leeyihin ayb wuxuu yidhi sheekhu wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan daliilun daliil baa ku sugan calaa anna lilmaqhribi maqhribka inuu u sugnaaday waqtayni laba waqti inuu u sugnaaday buu xadiidku tusaya wa anna shafaqa shafaquna alxumratu inuu yahay ayaa deliil ku sugan yahay oo xadiisku tusaya macnaha wa anna waqta aduhri waqtiga duhurkana yucaaqibuhu inuu la cidhbinayo waqtulcasri casarka waqtigiisu inuu la cidhbinayo ayadana deliil baa ugu sugan bimacnaa waxa weeye markuu waqtiga duhurku saa u baxaba casarku inuu soo gelayo oo aynan jirin wakhti u dhexeeya oon duhurna ahayn casrina ahayn inaysan jirin ayuu xadiisku tusayaa oo markuu duhurku wakhtigiisu dhammaadaba casarku uu la cidhbinayo oo soo gelayo macna waxaa laga qaadanayaa wa waqtu salaati duhri maa lam yaxdur ilcasru wa labadooda marka wakhti uma dhexeeyo wakhtigu ama waa duhur ama waa casarkii laakiin wax wakhtiga uma dhexeeyo horeyna waxaan usoo marnay xadiistii tilmaamaysay inay jiraan xataa wakhti ay iska geli karaan oo duhurna noqon kara casarna noqon karay meeshay iska galaan macana ayib amaa maqribku inuu laba wakhti leeyahay waa madhabka jumhuurta waana u tegi doonaa darsigeenna caawa insha allahu tacala buu ku imaan doonaa wakhti hore oo qoraxdu markay saa u dhacdo uu bilaabanaya ilaa inta cawaweerta ama guduudka ufuqa intuu ka qarsoomayana maqribkii waa jiraya marka wakhti awal iyo dhammaad buu leeyahy sida salaadaha kaleba ayib waxaa kaloo xadiisku tilmaamayaa shafaqa yacni aan soo marnay man lam yaqib ishafaqu aan soo marnay shafaqu waa guduudka iyadan waa sax ayib waxaa kaloo xadiisku tilmaamayaa oo daliil uu yahay wa calaa ana ta'khiira alcishaa'i cishaha dibdhigiddiisu ilaa nisfi alleyli ilaa habeenka niskii loo dibdhigaya jaa iyadana inay bannaantah iyadana waa imaan doontaa yacni waxa weeyaan in loo dibdhigo habeenka saddex meelood meel markay tagto waa sida fadliga badan salaadda cisho ilaa nisfileyl in la dibdhigana waaba wakhtigeedii ugu dambeeyeyba salaad cisho oo nisfileyl ka dambaysaaye sida raajixa ma jirto wakhtigeedii nisfileyl buu ku egay waan u tegi doonnaa abwaabta cishaha markaan marayno madhabkii shaaficigu sidaa ma ahayn laakiin waan u tegi doonnaa insha allahu tacala wacan anasin radi allahu canhu qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquul isagoo leh tilka taasi salaatulmunaafiqi munaafiqa salaaddiisa waa yejlisu wuu fadhiisanayaa iska fadhiisanaya wuu iska danaysanaya shaqadiisu isaga jiraa hawlihiisu iska wataa yejlisu saasaa laga wadaa yarqubu xaal uu mucuunaha sugayo oo koranayo ashamsa qoraxduu koranaya iska danaysanayaa oo iska fadhiyaa oo iska sheekaysanayaa oo iska shaqaysanaya markaasu markaasuu wuxuu ka war dhowrayaa qoraxda qoraxdaasuu yuu ilaalinaya xataa idaa kaanat markay ahaato bayna qarnay shaytaanin shaytaan labadiisa gees dhexdooda markay qoraxdu ahaato ayuu qaama istaagaya fa naqarahaa salaaddii buu marka kawinayaa arbacan afar naqriga waxa weeyaan waa shimbirta iyo digaagga iyo markay biyaha cabayaan oy afka ay gub kaga siiyaan gub oy ka qaadaan haddana naqriga kaasaa la yidhaha saas way yacni waxa weeyaan xilligaa damboo qoraxdu sii dhacaysa markuu arko oy hoobatay buu intuu soo kaco yuusan haddana sujuuddii iyo rukuucdii hagaajinaynin waxunbuu kaga ququbsiinaya yani intuu madaxa dhulka la dhaco unbuu haddana ka boodaya macnaha fanaqaraha yacni waxa weeye wuu garaacayaa arbacan afar buu dhulka ku garaacayaa afar ragcadood ayuu madaxa dhulka ku garaacahayaayoo uusan ku sugnaanin wey laa yadkuru llaha afartaasoo uusan xusaynin fiihaa dhexdeeda ilaa qaliilan wax yar mooye laa yadkuru llaha alla uusan xusaynin fiiha dhexdeeda ilaa qaliilan wax yar mooye yacni waxa weeyaan dikrigu ahrinaya waa wax yar xus badan ma jiro qur-aan badan kuma ahrinayo adkaartii ma yani waxa waa iska wax yar buu ku gaabsanayaa rukuucdii iyo sujuuddii iyo afcaashii ma dhammaystirahayo a waxa dhanba waxa weyaan daqiiqaduu kaga boodhay marka wakhtiga uu ku aadiyeyna waa wakhti gebagaba ah waxa uu tukadayna wax kaamila maaha waa salaatulmunaafiq marka ayib rawahu ljamacatu jamacadii baa warisay ila lbukhaariya mooye wabna maajah iyo ibna maajah mooye ayib waxay tilmaamaysaa marka salaada oo la caadaysto oo lala sugo biduuni muxuu ahay xaaje iyo daruura iyadoon ku haynin inaad un wakhtigaa dambe la barato waa min calaamaati almunaafiq munaafiqiinta calaamada lagu yaqaano iyo astaamaha munaafiqiinta ayay ka mid tahay iyo iyadiio haddana markaad tukanayso aan la dhammaystirin ee la yidhaahdo un culayskeeda iga rid culayskeeda unaga tuur kadibna laga boodo ayib culimmada shaaficiyadu iyagu waxay u kala qaadaan salaada casarka waktigeeda ilaa dhowr waqti bay u kala qaadaan waqtu fadiila oo wakhtiga u horeeya oy soo gashaa waqtulikhtiyaar oo ah ilaa shayga iyo hooskiisu isku labanlaabmayo laabmayo waqtulikhtiyaar bay ku magacaabaan waqtuljawaasna waxay yidhaahdaan ila alisfiraar ilaa midabkeedu isbedelayo waxay dhahaan waa waqtuljawaas waqtu ljawaaz maca alkaraaha waxay yidhaahdaan waa min alsfiraar ila alguruub ah, xilli karaaha ku jirto oo ah markii midabkeedu isbedelo iyo kulaylkeedu ilaa intay ka dhacayso intaasina waa waqti karaaho oo bimacnaa waqti karaaha markuu lugeeya bimacnaa waxaa ka baxsan ruuxii markaa daruura iyo duruufi ku timaado asaga meesheeda way macnaha waa xadiidkii abu hurayra iyo keyrkii ee saxiixaynka ku yimid man adraka min alcasri rakcatan qabla an taqruba ashamsu faqad adraka alcasra ah, ruuxii casarka ka gaadha intayna qoraxdu dhicin hal ragcad ah afartii ragcadood mid ka mida dhammaystira intaan qoraxdu dhicin casarkii waa gaadhay xadiiskaa waxaa kaloo faa'idaynaya haddaad hal ragcad ah wakhtiga ay kuu gasho saddex ragcadoodna wakhtiga ay ka baxaan ama laba ka bannaanka ka baxaan salaaddii waa sax halkaa ragcad ee wakhtiga gashay baa salaaddii inteedii kalena la gelaysa macnahaasuu xadiidkaas faa'idaynaya macnaha ayib wacan abi muusa alashcari can inabiyi sal lla lay nebiga wuxuu ka warin qaala wuxuu yidhi wa ataahu nebiga waxaa u yimid saa'ilun a qaala nebigu wuxuu yidhi walxaal ataahu isagoo uu yimid saa'ilun mid wax weydiinaya kaasoo yas'aluhu weydiinaya can mawaaqiiti salaa salaadda wakhtiyadeeda wax ka weydiinaya falam yurid falam yarudda muusan uga jawaabin calayhi korkiisa shay-an waxba muusan ku celin wax jawaaba muusan celinin wa amara wuxuu amray bilaalan bilaal buu amray fa aqaama markaasuu aqimay alfajra salaada subax xiina goortii inshaqa uu dhambalmay alfajru fajarku markuu dilaacay ah, fajarku waa labo fajar kaadib ah iyo fajru saadiq baa la kala dhahaa fajarka kaadibka ah waa midka aan u naqaano oogga hore oo yacni waxa waa iftiin aan ballaadhanaynina samada isku taagaya kadanabi danabi sraxaan nabigui sal ly slam sida yeyda saynteedoo kale ma ballaadho oo ufuqa kuma ballaadho laakiin wuu istaagaa waxoogaa markuu taagnaadana iftiinkaasi waa baaba'a oo madow baa ka dambeeya kaa marka waxaa la yidhahdaa yacni waxa weeyaan eh, fajar kaadi baa la dhahaa kaas waxba laguma qaybsado laakiin midka waagu ku baryayo waa midka muxuu ahaayey ku faafaya ufuqa dhinacyuhu u faafaya iftiinkii baa markaa ku xiga macna kaas wey macna ayb faaqaama alfajra xiina nshaqa alfajru walxaal annaasu dadku laa yakaadu ayna sigaynin yacrifuu inay gartaan bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale salaaddaa fajarka wuxuu isu taagay ayagoo dadku aynan isgaranaynin masaajidkaa lagu wada jira masaajid waa mugdi markaa nal ma leh iftiinna ma leh yacni ruuxa kula tukanaya garabkaaga ku tukanaya iyadoo aan la garanaynin dadku ayna isgaranayn mugdiga darti ayuu salaadda isu taagay nebigu sal slatu sla uma kadibna amarahu bilaal ayuu amray markii duhurka la gaadhay fa aqaama markaasuu aqimay adduhra duhurkii wuxuu aqimay xiina goortii zaalat ay ay iilatay ashamsu qoraxdu markay iilatayoo dhankay u dhacaysa wax yar u durugtay walxaal alqaa'ilu midka hadlayaa yaquulu uu leeyahay intasafa annahaaru maalintii way kala badhantay aw amase lam mise ma kala badhmin ah, maalintii nis bay noqotay mise ma noqonin ayadoo dadka qaarkood ay isleeyihiin baa salaaddii la aadaamay salaaddii duhur ayb wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal ly slam aclama mid ka aqoon badan minhum ayaga xaggooda qolyahaa isleh maalintii niskeed ma la gaadhin mise lama gaadhin asagaa uga aqoon badnaa dabcan waa la gaadhay qoraxdiina way zuushay oo way iilatay laakiin ayagu weli waa shakisnaayeen nebigaas sal lay slam uga aqoon badnaa macnaha ayb uma kadibna amarahu wuu amray nebigu sal lay slm bilaal ayuu amray faaqaama wuxuu aqimay alcasra casarkiibuu aqimay walxaal ashamsu qoraxdu murtaficatun ay tahay mid koraysa aadaankaa laga wadaa macnaha uma kadibna amarahu wuxuu wuu amray markii maqhribka la gaadhay faaqaama almaqhriba maqhribkii ayuu aqimay wuu adaama laga wadaa xiina goortii waqabad ay dhacday ashamsu qoraxdii ay dhacday markii qoraxdii dhacday oo qarsoontay markaasu ayuu aadaamay uma kadibna amarahu wuu amray faaqaama wuxuu aadaamay alcishaaa xiina goortii haaba uu qarsoomay ashafaqu guduudkii markuu qarsoomay caweertiiyo ah, guduudkii markuu qarsoomay ayuu cishihii aadaamay uma kadibna akhara wuu dib dhigay alfajra fajarkii waa maalintii labaad halkaa shan salaadood baa kusoo dhammaatay oo mid walba wakhtiga awalkeeda uu nebigu saxaabada ka tujiyey uma kadibna maalinkii labaad akhara nebigu dibbuu dhigay alfajra salaada subax min alhadi berri maalinkaa hore berideedii way macnaha ayib xata insarafa ilaa uu ka baxay minhaa salaaddii uu ka baxay salaaddii subax waalqaa'ilu yaquul isagoo ruuxa hadlaya uu leeyahay dalacat ishamsu qoraxdii way soo baxday aw amase kaadat ama way sigtay a ah, qoraxdii waaba soo baxday iyo war ma soo bixina laakiin way ku dhowdaha ayadoo dadku ay qaarkood sidaa leeyihiin buu salaadii subax ka baxay maalintii labaad ayib wa ahara dib buu u dhigay aduhra duhurkii buu dib u dhigay maalinka labaad xataa kaana ilaa uu ahaaday qariiban mid u dhow min waqti alcasri waqtigii casarka bilamsi shalay shalay waqtigii casarka la tukaday oo shay walbiiyo hooskiisu markay isla ekaadeen ah ayuu salaada duhurka maalinkaa labaad wakhtigaasuu kusoo dhoweeyey oo meeshaasuu ka tukaday uma kadibna ahara dib buu udhigay alcasra casarkii buu dib u dhigay xata insarafa ilaa uu ka baxay waalqaa'ilu yaquulu isagoo ruuxa hadlaya uu leeyahay ixmarat ashamsu qoraxdii way guduudatay qoraxdii iftiinkeedii iyo midabkeediiba waa isbedelay muxuu ahaa kulkeediiba waa isbedelay ayadoo dadku ay isleeyihiin oo ruuxa hadlaya uu odhanayo ayuu salaadii casar ka baxay maalintaa dambe uma kadibna akhara dib buu u dhigay almaqriba maqribki xataa kaana ilaa uu ahaaday cinda suquuti shafaq guduudka dhicitaankiisa iyo qarsoomidiisa agteeda ah, markuu guduudku qarsoomayay ilaa uu halkaa gaadhsiiyey nebigu sal lay slam halkaasuu u dibdhigay markaasuu sidaa ku tukada nebigu sal lay slm wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan fa sallaa wuu tukaday almaqriba ayuu tukaday qabla an yaqiiba shafaq intuusan guduudku qarsoomin wa ahara dib buu udhigay alcishaa ceshihii xataa kaana ilaa uu ahaaday ulu leyli اlwal ah, habeenka saddex meelood meeshiisa u horaysa ilaa ay ka timid ayuu dib u dhigay taqriiban innagoo kale waa mxuaha saddex saac iyo barh meelahaas ama afar saac ayib xata kaana ulu leyli اlwal uma kadibna asbaxa wuu waabariistay fadacaa markaasuu u yeedhay assaa'ila ninkii su-aasha lahaa meeshaa toban salaadood baa la tukaday soo ma oo laba maalmood ah nin baa su-aasha lahaa ilaan xadiisku wuxuu ku yimid wa ataahu saa'ilun yas'aluhu can mawaaqiiti salaa nin baa weydiiyey wakhtiyada salaadda noo sheeg beddelkii loo sheegi lahaa afka looga sheegi lahaa maal maalin baa la tujiyey dadku la tukaday maalinka labaadna waa la tujiyey salaad walba bilowgeeda iyo dhammaadkeedaa laga tujiyey markaasaa loo yeedhay taas way macnaa ayib fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam alwaqtu waqtigii fii maa bayna haadayni alwaqtayni labadaa waqti buu u dhexeeyaa duurka laba waqti baa lagu tujiyey labadaa waqti buu u dhexeeyaa casarkana labaa lagu tujiyey labadaasuu dhexeeya salaad walba bilowgii iyo dhammaadkii baan kaa tujiyey wakhtigu labadaasuu dhexeeya saasuu nabigu ku uri sal ly slm rawa waxaa wariyey axmed wa muslim wa abu daawuud waannasaa'i adiga garo oo nebiga sal lla alay waslam salaadaha wakhtigooda jibriil baa tujiyey oo si bractisa u baray a imaam buu u noqday waa tujiyey nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadu isaguna si eh, yacni ficliya u tujiyeyo oo salaadaha uu bilowga ilaa dhammaadka ka baray ayaguna way ku daba xidhaan nebiguna jibriil buu ku daba xidhnaa saas way macnaha marka way kala maxa bannaanayd middanina mid gooniya ahay midda jibriilna mid gooniya ahay ayib warawaa waxay wariyeen buu sheekhu yidhi aljamaacatu jamaacadii waxay wariyeen ila albukhaariya bukhaari mooye naxwahu xadiidkaa mid la mid a min xadiidi buraydat alslami wa hada alxadiidu xadiidkani fii ihbaati alwaqtayni labada wakti sugiddooda dhexdooduu ahaaday lilmaqribi maqribka loo sugo maqribkuu laba wakti u sugay xaggee buu uga sugay maalintii hore maqribka xaggee buu uu tujiyey fa aqaama almaqriba xiina waqabat ashamsu soo ma qoraxdu markay dhacday baa maalintii hore maqribka la galay maalinta dambena waxaa la galay markii guduudku tegitaankiisiiyo qarsoomidda ku dhowaaday soo ma marka maqribku inuu laba waqti leeyahay baa xadiisku ku cadyahay ayib waxaa kaloo xadiisku uu kutusaya oo ku jira wajawaazu ta'khiiri alcasri casarka in la dibdhigi karo maa lam tasfara ashamsu qoraxdu intaysan isbedelin midabkeedu intuusan jaallo noqonin isbedelin ilaa intaa in la dibdhigi karana xadiisku uu kutusaya waxankeen ka qaadanayna iyadana maalinta labaad salaada nebigu sal lla lay slam casarka wuxuu dibdhigay ahara alcasra xata insarafa waalqaa'ilu yaquulu ixmarat ashamsu soo ma salaadda wuxuu ka baxay ayadoo dadka qaarkood ay isleeyihiin qoraxdii way guduudatay oo midabkeedii isbedel ilaa waqtigaa in la dibdhigi karana inay bannaan tahay waa ku tusaya wa jawaazu ta'khiiri اlcasri maa lam tasfara الshamsu wlaa waxaa tidhahda wahada alxadiiu xadiidkani hadalku saas saaray wa hada alxadiidu xadiidkani fii ihbaati alwaqtayni lilmaqrib tusidda uu ku tusayo maqribku inuu laba waqti leeyahay wa jawaazi ta'khiiri alcasri iyo tusidda uu ku tusayo casarka in la dibdhigi karo maa lam tasfara shamsu tusidda uu labadaa mas'ale ku tusayo awlaa wuxuu ka habooni badan yahay xadiiskani min xadiidi jibriil buu ka habooni badan yahay calayhi salaam yacni waxa weeye labadaa mas'alo ee xadiidkani uu ku tusay wuxuu kaga xoog badan yahay ama kaga habboon yahay xadiidkii jibriil oo labada mas'alaba sidaas si aan ahayn ay ahayd maqribkaoo kale xadiidka jibriil labadii maalmoodba hal waqti buu ah soo maahay hal waqti buu ah oo markay qoraxdu dhacday unbuu ah ayib casarkana wuxuu ahaa muxuu ahaayey eh, muxuu ahaa isagana xadiiskii jibriilaan soo marnay casarkana iyadana wuu ka bedelnaa soo ma maalinkii labaad muxuu ahaa milayhi saas way macanaha xiina ah, saara dillu kulli shayin milayhi buu maalintii labaad ahaa marka wuxuu leeyahay xadiidkan jibriil xadiidka jibriile hore iyo kan labada mas'alo si kala gedisan bay u dhigeen kanaa marka habboon buu leeyahay muxuu ku habboonaaday wa liannahu kaana wuxuu ahaa liannahu jibriil xadiidkiisu kaana wuxuu ahaa bimakkata maka ayuu ahaa fii wali almri amarka amar arrinka bilowgiis arrinka shareecada bilowgeedii maka intii la joogay buu xadiidka jibriil ahaa oo waa kan soo sheegnayo markii nebigu sal lla wasalam uu ka soo noqday habeenkii israa walmicraaj oo salaadaha shanta la soo siiyey oo uu soo noqday markaasuu jibriil ka daba yimid markaa way marka la tujinayo imaam loo noqonayo salaadaha wakhtiyadooda la barayo marka jibriil salaadiisi iyo tujintiisu waxay ahayd mako bilowga arrinkay ahayd tayib wa haada kana muta'akhirun waa ka dambeeyey wa mutadaminun wuxuuna wataa mid wata weeye ziyaadatan ziyaadana waa wataa soo ma yacani waa ka dambeeyey oo inuu dambeeyey maxaa ku tusay fa kaana markaas wuxuu ahaaday awlaa mid habbooni badan buu ahaaday isagaa ka horeeya inuu ka dambeeyo maxaa ku tusaya waxaa ku tusaya lianna saxaabiga xadiidka warinaya waa abu muusa alashcari soo ma abu muusa alashcari waa dambeeyey ashcariyiintu goorma yimaadeen xilli dambey nebiga madiine markuu yimid bay u yimaadeen waxay ku tusi marka xadiidkani waa dambeeyey xadiidka jibriil waa horreeyey xadiidkan dambena siyaaduu wataa axaadiista hore iyo nusuusta hore haddii kuwa dambe ka daba yimaadaan oo wata waxa nusuus hore aan ku jirin ay ka daba keenaan oo siyaado keenaan tan dambaa la qaadanaya laanna shareecadu waa ziyaadaysa soo ma amarku waa ziyaadahay nahyigu waa ziyaaday waxa la xarimayo waa ziyaaday wax la waajibinayo waa ziyaadahay maka markii la joogayo markii madiine la yimid waa kala gedisnayd khaasatan axkaamta inteeda badan waxay timid muxuu ahaay markii madiine la yimid soo ma marka sidaas daraaddeed baa xadiidkani uu ka habooni badan yahay qaadashada labadan mas'alo xadiiska jibriil fa kaana awlaa wa fiihi xadiidkan dhexdiisa waxaa ku sugan min alcilmi cilmiga xaggiisa jawaazu ta'khiiri albayaan caddaynta dibdhigiddeeda inay bannaan tahay can waqti su'aali laga dibdhigo waqtiga su'aasha ruux baa su'aal ku weydiiyey su-aasha markuu ku weydiiyey inaad u bayaaniso ood uga jawaabto waad dibdhigi kartaa waxaad ka dib dhigi kartaa su-aashiisa wakhtigeeda bimacnaa wakhtigaaba inaad uga jawaabto laazim maaha inaad u jawaabto waa laazim laakiin inaad wakhtigaa u jawaabto kuma qasbanid waxay masaladaasi ka gedisan masalada loo yaqaano usuuliyadee loo yaqaano ta'khiiru lbayaani can waqti alxaajati laa yajuus caddaynta shareecada la caddeeyo iyo jawaabta sharcigaa ah wakhtiga ruuxu u baahan yahay lagama dibdhigi karo ruuxii waa baahan yahay hadduu u baahan yahay asagoo hadda u baahan inaad tidhaahdo berri baan dibdhigi kartaa laakiin markay xaaja timaado ruuxii baahidu ay hayso markaa lagama dibdhigi karayo waa masalo usuuliya way macanaa masaladu baabu maa jaa wixii baab uu yahay fii tacjiilihaa salaada casar dadejinteeda wa ta'kiidihi iyo dadejinta adkaynteeda fi lhaymi haa daruurtu markay jirto hawadu markay qarsoon tahay fi lhaymi maca alhaym aniga fii buu ii qoraya yacni markay daruur jirto oo cirku uu daboolan yahay xilligaa isaga ah dadejintu way sii adkaanaysaa macnaha an anasin radi allahu canhu qaala wuxu uhi kaana wuxuu ahaa rasuulu lahi sal alay waslam rasuulku waxaa yusallii mid tukada alcasra casarka ayuu tukan jiray walxaal ashamsu qoraxdu murtaficatun ay taha mid sarraysa xayatun oo nool xayatun oo nool <coughs> nolosha waxaa laga wadaa bimacnaa <coughs> kulaylkeedii baa jooga yacni e, yacni e, e, way ku gubaysaa qoraxdu markay ku gubayso way nooshahay markay intay galabnimo dambe gaadho kulaylkeedu dhinto marka waxaa la yidhaahdaa way dhimatay marka xayatun waxaa laga wadaa bimacnaa kulaylkii baa jooga murtaficatun iyadoo meel sare joogto xayatun noole kulaylkeedii uu joogo fayadhabu markaas wuu tegi jiray addaahibu midka tegaya ila alcawaali xaafadaha korkore iyo tuulooyinka magaalada ka agdhow ayuu aadi jiray faya'tiihim markaasuu u imaan jiray dadka cawaalida deggan yuu u tegi jiray waashamsu murtafica iyadoo qoraxdii weli meel sare joogta rawahu ljamacatu baa warisay ila tirmidiya mooye cawaalida waxaa la yidhaahdaa waa xaafado magaalada madiina ku wareegsanaa ama tuulooyin yaryaroo magaalada ku wareegsanaa oo kuwa ugu shisheeya waxay yidhaahdaan sida imaam maalik iyo uu leeyihiin ilaa siddeed mayl bay u jireen qaarna laba mayl bay u jireen qaar saddex mayl bay u jireen adigu xaafado ama tuulooyin magaalada aan ka ag fogeyn waxoogaa laakiin eh, muxuu ahay ka yara durugsan baa cawaali lmadiina la dhihi jiray marka intay nebiga la tukadaan salaadda casr oo ay ka tagaan bay xaafadaha korkoree aadi jireen ama tuulooyinka magaalada yacani ku wareegsan bay aadi jireen markaasay tegi jireen tuuladii ayadoo weli qoraxdii ay meel kora joogto maxay kutusi marka xilli horaa la tukaday soo ma maqsuudku waa intaa xilli horaa la tukaday ayib walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday zuhri buu ka warinaya qaala walilbukhaariyi waxaa u sugnaaday wa bacdu alcawaali hadalkaasi waxaa iskale zuhri walilbukhaariyi bisanadii can zuhri waay qaala zuhri wuxuu yidhi wa bacdu alcawaali xaafadaha kore ama tuulooyinka qaarkood min almadiinati madiine waxay u jiraan calaa arbacati amyaalin afar mayl bay u jiraan afar mayl qaar waa ka badan yihin aw naxwa ama wixii la mid wakadalika sidaasoo kale liaxmeda u sugnaaday wa abi daawuud macnaa dalika wakadalika sidaasoo kale liaxmeda waxaa u sugnaaday wa abi daawuuda macnaa dalika kaa aan soo sheegnay mid la macno ah oo muxuu yahay macnaha laba mayl saddex mayl wahaakada afar mayl Ah, siday kolba u kala fogfog yihiin yani tuulooyinka u kala fogfog yihiin marka magaalooyinka tuulooyinka magaalada dhinacyaheeda ku yaalla ayaa la aadayaa waana la tegayaa iyadoo wali qoraxdu ay korayso oo iftiinkeediina nool yahay kulaylkeediina nool yahay ayaa la tegayaa macnaha ayib waxaad garanaysaa marka socodkoodii iyo tegitaankoodii iyo sii socodkii iyo marka laga jaro weli qoraxdiina ay korayso bimacnaa xilliga salaada la tukaday xilli horuu ahaa marka macnaha maqsuudku kaa wacan anasin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi sallaa wuu tujiyey binaa annaga rasuululahi baana tujiyey sala allahu alayhi waalihi wasalam alcasra salaada casr buuna tujiyey faataahu waxaa u yimid rajulu nin baa u yimid min bani saliimata reer bani saliima faqaala markaasaa wuxu uhi ya rasuula allah rasuulka ilaahayow innaa anagu nuriidu waxaan doonaynaa an nanxara inaan dhuundhawno ama aan qallo jazuuran halo ayib jazuuran haldheh neef geela inaan qalnaan rabnaa oo lanaa annaga noo sugnaaday wa innaa annagu nuxibbu waxaan jecelnahay an taxdurahaa inaad timaaddo neef baan qalan rabnaa geela inaad goobjoog noqoto ood nagala qayb gashana waan rabnaa qaala nebigu wuxu uhi sl ly sl nacam ha waan yeeli buuri fantalaqa waa tegey waintalaqnaa waan tagnay macahu nebiga la jirankiisa waan raacnay geel baa lasoo qalanay fawajadnaa markaasaanu buu uhi aljazuura neefkii geel ahaa lam tunxar ayadoon weli la gowracin iyadoon la dhuundhabino aan weliba yani birta la marinin baan u tagnay buuri uma kadibna fa nuxirat deh markii nebigu tegey kadib iyo saxaabadii la socday fa nuxirat markaa kadib baa la yaa la gowracay uma kadibna quicat waa la googooyey hilibkii baa la jarjaray uma kadibna dubikha waa la kariyey minhaa wax iyadii ka midaa la kariyey ama xaggeedaa laga kariyey hilib uma kadibna akalnaa waan cunnay qabla an tagiiba intaysan dhicin ashamsu qoraxdii intaysan dhicin rawaahu muslim baa wariy ah, raggii geel la yaqaanay baa garane geel inta lagu qa lagu gowraco oo haddana haragga lagaga saaro oo hilibkiisa lagu jarjaro oo hilibkiisa dab lagu saaro oo hilibkaasi ku bislaado oo birta loo qaato lagu cuno haa intay dhanta soo waqti dheer maaha hilibka geela intuu karahayaabaan caadi ahayn soo ma meeshaasi waxa weeyaan inta casarka la tukaday baa waxaa la aaday xaafad la aaday intay sii socdeenna ku dar soo ma maxay kutusi marka wakti hore hore hore baa casarka la tukaday marka ah, saas maana ayb waan raafic bni khadiijin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi kunaa waxaanu ahay nusalli kuwa tukada alcasra casarkaan tukan jirnay maca rasuuli illahi sal lay slam uma kadibna nanxaru waxaanu qali gawrici jirnay aljazuura neefka geela fatuqasamu markaasaa la qaybin jiray cashra qisamin ah, yacni toban qaybood baa loo kala gogoyn jiray uma kadibna tudbahu waa la karin jiray fana'kulu waxaanu cuni jirnay laxman hilib nadiijan oo bislaaday qabla maqiibi shamsi intayna qoraxdu dhe dhicitaanka qoraxda ka hor muttafaqun calayhi salaada casar in marka la dedejiyo horay laga tukado ayuu xadiidkaasi ku tusayaa tabcan eh, wadammadu way ku kala gedisan yihin wadamada iyo xilliyada weliba sanadka xilligiisa xataa kala gedisan oo xillina salaadu casarku iyo salaaduhu khaasatan casarka iyo way yaraanayaan xillina way dheeraanayaan saas way macanaha ayib isbeddelka waxay ku xidhan tahay qoraxda soo bixitaankeed macnaha ayib salaadda casar marka in wakhti horee la tukanayo oo mar alla markii shayga iyo hooskiisu isla ekaadaanba inay wakhtigooda soo gelayso wakhtigaana la tukanayo saan horeyba usoo sheegnay waa madhabuljumhuur alimaamu maalik shaafici axmed iyo kayrkoodba ayaa qaba abu xaniifa khilaafsan ra'yigiisuna waa ra'yi aad u tabar daran waasaan soo tilmaannayo wuxuu leeyahay wakhtigaa hore la tukan maaye waa la sugayaa ilaa shayga iyo hooskiisu isku laban laabmaan inta ka horraysa ma casar maba soo gelinba ra'yigaasi waa ra'yi daciifa ma xoog badna axaadiistaasi waxay xoojinaysaa madhabka jumhuurta oo muxuu ahay in salaada casarka horay loo tukada wa can buraydat alslamiy qaala wuxuu uhi kunnaa waxaanu ahayn maca rasuulilahi sal lay slam rasuulka la jirankiisaan ahayn fii ghaswatin duulaan dhexdii salaad nabigaan la soconnay duulaan fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam bakiruu ha bakiruu kallihiya ama bakiruu dedejiya bisalaati salaada fi lyawmi alghaymi maalinta daruurta fi lyawmi maalinka dhexdiisa alhaymi maalinka daruurta ee cirku dadan yahay salaada dadajiyo wakhti hore ka tukada maxaa yeele faina man faatathu ruuxay ka tagto salaatu lcasri salaadda casar ruuxay ka tagto ay dhaafto faqad xabad xabita waa hoobtay camaluhu camalkiisi waa baaba'ay camalkiisi waa u dhammaatay macnaha rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wabnu maaja ibnu maaja xadiidkan siyaaqa hadda uu meesha ku yaallo ee dhammaystiran waa waa shaad daciifa wa siyaaqan hadda uu meesha ku yaallo waa shaad daciif waxaa la gooni noqday alimaamu alawsaaci wuxuu ku khilaafay arrintaa saddex nin oo hiqaadda ka mida hishaam ibn abi cabdillahi distawaa'i iyo shaybaan naxwi iyo macmar ibnu raashid ayuu ku khilaafay oo xadiidka iyagu waxay ka dhigeen qadarka marfuuca ee nebiga ka sugani waa inta ah man taraka salaata alcasri faqad xabita camaluhu intaasaa xadiidka nebiga ah ama man faatatu salaatu alcasri faqad xabita camaluhu intaasaa xadiidka marfuuca ah. amaa inta hore ee ah bakiruu biاsalaati fi lyawmi alghaym hadalkaas xadiis hadalkii nebiga maaha intaa hore waa mudraj xadiidka marfuuca ka mid maaha bal waxaa iska leh hadalkaa burayda iskale a burayda leh buraydat alaslami ayaa iskalo hadalkiisii waay awsaaci marka waxaa iska dhex galay hadalkii saxaabiga iyo hadalkii nebiga markaasuu isku mid ka dhigay waana waxa loo yaqaano cilmiga musطalaxa idraajka loo yaqaano ama mudrajka loo yaqaano way macanaa ayib warka murtidiisu waxa weeye xadiidku wuxuu sax ku yahay in hadalka nebiga laga dhigo man faatatu salaatu alcasri faqad xabita camaluhu ama man taraka salaata alcasri faqad xabita camaluhu saas way macanaa intaasaa xadiidka nebiga ee marfuuca ama inta hore waa kalaamu burayda wa meel kaleeto sanadka xadiidkana awsaaci wuu ismoodsiiyeyoo abulmalix nin la yidhaahdo ayuu wuxuu ku bedelay abulmuhaajir abulmaliix wey ninka xadiiska laga warinayo sanadka abulmuhaajir buu ku bedelay marka xadiidka matnigiisana waa ku gafay sanadkiisana waa ku gafay saddexdaa nin ee iqaadka abaa ah xadiidka saxay matniga iyo sanadka labadaba almuhim xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa qaybtiisa marfuuca baan u jeednaaye yacni ruuxii salaada casari ay ka tag tahay camalkiisii inay u dhammaatay asalkana waxa weeye waciidka sidan oo kale ah in sidiisa loo daayaa fiican sidiisa in loo daayo maxaa yeelay sidaasuu saamayn ku leeyahay faqad xabita camaluhu ma camalkiisii horay uu sameeyey o dhan baa baaba'aya waa haddaan nidhaahno wuu gaaloobay maxaa yeele ruuxa markuu gaaloobo oo ridoobo wuxuu horay u samaystay o dhan waa baaba'aya man faatathu salaatu اlcasri xabiطabu idin qoray miya ir baanta faqad xabita buu ii qoray aniga faqad xabita ayb lafdiga kale caanka xadiidku ku yahayna qadu way ku jirtaa man taraka salaata alcasri faqad xabita camaluhu marka bal dib aan u fiirinayna insha allah tacala ayb marka eh, in sidaa loo daaya waciidka iyo goodiga eh, way suroobi kartaa waxaa dhici karta camalkan hoobanaya inuu camal khaasaya camalkiisii oo dhan buba hoobanaya haddii la yidhaahdo waxaa ka dhanaysa inuu ridoobo waxaa deliishanaya xadiidkan culimmada qabta taariku salaadku waa gaal weliba kuwa qaba hal salaad hadduu kas uga tago wakhtigeeda ka saaro inuu murtadi oo diinta ka baxayo waxayna leeyihiin salaaddii casar buu ka tegay camalkiisiina waa baaba'ay bimacnaa wuu ridoobay waay qolayahaasaa deliishanaya saas way manaa marka masaladu masale saalan baabu bayaani annaha alwusطa wamaa warada fi dalika fii hayriha wuxuu baab u yahay bayaani annaha alwustaa in la caddeeyo ama caddayn la caddaynayo salaadda la yidhahdo salaatu lwustaa inay casarka tahay iyo wixii kale ku soo arooray inay salaad kala tahay salaatulwustaa fii hayriha inaynan casarka ahaynee salaad kale ay tahay meeshaa wuxuu tilmaamayaa qur-aanka kariimka fii suurati albaqara alla wuxu uhi tabaaraka wa xaafiduu cala alsalawaati waasalaati alwustaa ilaaliya salaadaha salaada u dhaxaysana ilaaliya shantii salaadood marka la sheegay baa mid gooniya gooni loola baxay mid ka midaa gooni loola baxay gooni loo magacaabay wasalaati alwusdaa waxaa la yidhaahdaa cilmiga usuulka takhsiisun bacda tacmiim baa la yidhahdaa shayga waxaa la sheegayaa isagoo kuwo kale oo la mid ah isagoo ku dhex jira hal magacna la sita ayaa la sheegaya markaasaa haddana asagii gooni looga sheegayaa saaridda goonida loo saaray ee kuwii hore aan loo dhexdaynine gooni loo magacaabay mudnaan bay ku tusaysaa in mudnaan gooniya laga siinayo kuwii kale aa kaanna waxaa weeye adigoo lagu yidhi oo kaleeto dadka masaajidka ku jira a lacag u qaybi xasanna u qaybi xasanku masaajidka ku jira dadka masaajidka ku jira soo muusan soo gelin xasankan dib maxaa loogu magacaabay ilan wuuba galayba dadka masaajid ku jiruu galay haddana maxaa gooni loogula baxay bimacnaa waxa weeye ninkaas mudnaan khaasa sii waa soo ma ninkaas isaga hadday cidi qadayso isagu yuusan qadin soo ma marka wasalaati alwusdaa macnahaas waa waxay isku waafaqsan yihiin marka culimmadu salaada wusdaaga waxa gooni loogu magacaabay waxay ku tusaysaa shanta salaadood inay ugu fadli badan tahay maxaa yeelay shantii marka la wada sheegay baa iyada gooni loo sheegay doodii marka waxay ka taagantah baabku u guntan yahay la garayay inay salaadaha ugu fadli badan tahay laakiin waa salaadee salaatul wusda ma casarka ma ma duhurka ma subaxa ma salaadee waay tii baa laga hadlay marka marka laba wixii ku soo arooray salaada wusdaa inay casarka tahay wuu caddayn wixii ku soo arooray inay salaado kala tahayna wuu sheegi labada rukni bay tarjamadu ka koobantah can caliyin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alay waslam nebigu qaala wuxuu uhi yowma alaxzaabi maalintii isbahaysatada a yowma alaxzaabi waa dagaalkii isbahaysatada ay madiine kusoo qaadeen nebigu wuxuu uhi sal lla alay slam mala allaha allaha buuxiyo qubuurahum qabriyadooda wa buyuutahum iyo guryahooda naaran naar allaha ka buuxiye kamaa shaqaluuna eh, allaha ka buuxiyo kamaa shaqaluuna say nooga mashquuliyeen can isalaati alwustaa salaaddii u dhexaysay ee ugu fadliga badnay siday nooga mashquuliyeen xataa qaabad ilaa ay dhacday ashamsu qoraxdii ilaa ay dhacday a yacni waxa weeyaan salaad qiimo badan bayna dhaafiyeen ilaahay guryahooda iyo qubuurtoodaba naar ha ka buuxiyey ayib muttafaqun calayh ilaa qoraxdu ay ka dhacday meeshaa waxaa ka muuqata marka salaadaasi nebiga ka tagtay tay ahayd salaadda casar bay ahayd leanna xataa haabat ishamsu qoraxda dhicitaankeeda salaadda ka horreysa waa salaada casar a salaadaasaa dhaaftay adiga waa la mashquulsanaayo dagaalkii baa lagu mashquulsanaa ilan isbahaysasadu markay magaalada madiine korkeeda soo degtay nebiguna sal lla alay waslam ka hor uu godka qoday taladii salmaan alfarisi godkii marka la qoday godka waardigaa laga hayaa ayaguna kolba waxay isku dayaan inay godka ka gudbaan yacni way weerar bay soo qaadayaan godka inay jiidhaan bay isku dayayaan ciidankiyaa marka dhanka ka jooga markaasaa laga celinaya dagaalkaasaa marka lagu mashquulay dagaalkaasaa lagu mashquulay ilaa qoraxdu dhacda ayib walimuslim waxaa u sugnaaday wa axmed wa abi daawuuda waxaa u sugnaaday shaqaluuna waxay naga mashquuliyeen buu nabi ur sal lay slam can isalaati alwusdaa salaati alcasri salaaddii u dhaxaysay bay naga mashquuliyeen salaatilcasri bay naga mashquuliyeen yani waa bedel ayib waa waa cadiya marka xadiisku waa ku cadyahay salaada alwustaa inay tahay salaada casr macnaha wustaa maxaa laga wadaa marka wustaagu waa shayga u dhaxeeya dhaxayntaa laba ah tiro ahaan tiro ahaan in uu dhexda yaallo wusdaaga waxaa kaloo loo isticmaala luqada carabiga shayga ugu qiimaha badan ee ugu fadli badan waxyaabaha oo waxaa la yidhahdaa fulanun awsatu nnaas baa la dhahaa awsatu nnaas waa dadka ninka ugu akhyaarsan waa ugu fadliga badan wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan ay cadlan khiyaaran waa cadlan khiyaaran marka asalaatu alwusطaa xagga salaadaha labana way ka horraysaa labana way ka dambaysaa iyadaa dhexda taalla tira ahaan way dhici kartaa waxaa kaloo laga yaabaa in laga wado alwusطaa salaaddii ugu fadli badnayd shanta salaadood oo wusطaa bimacna alfudla in laga wado iyadana waa suroobi karaysa wa can caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi kunnaa waxaanu ahayn nuraaha kuwa loo malageliyo oo u maleeya salaada wusطada alfajra inay fajar ka tahay a waxaanu u malayn jirnay nala ahayd inay fajarkiiyo salaada subax tahay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi hiya iyadu salaatulcasri waay yacni wuxuu ka wadaa asalaata alwustaa buu ka wadaa nebigu wuxuu yidhi salaada casar weeye rawa waxaa wariyey cabdullahi ibnu axmed fii musnadi abiihi aabihii yani imaam axmed musnadkiisa ayuu ku wariyey waana xadiid sanadkiisu xoog badan yahay wey macnaha waa ar waxaan dhihi lahaa xadiid wacan ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi xabasa way way xabiseen almushrikuuna gaaladii way xanibeen rasuula allahi sal lla lay rasuulka ayay xanibeen oo ka mashquuliyeen can salaati alcasri salaada casar bay ka mashquuliyeen oo dagaalkoodii iyo difaaciibuu ku mashquulay xata axmarat ilaa ay guduudatay ashamsu qoraxdii aw isfarat ama ay booro noqotay oo midabkeedii caddiinkii isbedelay fa qaala markaasaa wuxu uhi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam shaqaluuna way naga mashquuliyaan can salaati alwustaa salaati alcasri ayay naga mashquuliyeen mala allahu allaha buuxiyo ajwaafahum gudahooda yacni calooshooda iyo urku jirtooda wa qubuurahum iyo qubuurtooda naaran ilaahay naar ha ka buuxiyo aw amase xasha allaahu allaha cubo ajwaafahum gudahooda iyo wa qubuurahum qubuurtoodaba naar naaran naar allaha ku cubo Ah, xashwiga waxaa la yidhahdaa shayga gudihiisa marka la geliyo ayaa xashwiga la yidhahda rawahu axmed baa wariyo muslim wabnu maaja marka mala allahu iyo xasha allahu iyo isku macna dhuyhin macna xadiidkaasina wuxuu ku cadyahay salaatu lwustaa inay tahay salaada casr ayib axaadiista eh, kale waxay tilmaamaysaa in nebigu sal alay wasalam salaada casar uusan jaanis u helin ilaa qoraxdu dhacday soo ma xadiiska caliya soo maan uu soo marnay xataa qaabat shamsu mayn kanina muxuu leeyahay xata axmarat ashamsu aw isfarad midabkeedii mar uu isbedelay buu jaanis u helay saas macnaha kuma cadda xadiidkani macnaha laakiin haayada xataadu macnahaasi faa'idaynaysa ayib marka see la ysu waafajinayaa wey waxay leeyihiin xilliga waxaa dhici karta xadiiska dambe siduu tilmaamayo qoraxdiioo isbedesho sii dhacaysa inuu jaaniskii helay laakiin intii la diyaargaroobayo o la weysaysanahayo oo la mashquulsanaa inay qoraxdii dhacday qacanna qoraxdu markay dhacday kadib baa salaada casr la tukaday weliba siday riwaayaadka qaarkood tilmaamayaan salaada maqrib baa ka horreysay waa la aadaamay salaaddii maqrib baa la tukaday kadibna waxaan dhihi lahaa salaaddii casrkaa la tukaday kadibna maqribkaa la tukaday aaaala tukaday maqribka laga dambaysay saasman ayb wa can cabdillahi bn mascuudin marka ogow oo intan tani waxa waaye nebiga sal lla lay slam ama halmaan bay uga dhacday oo waxaa dhici karta sidii dagaalkii loogu mashquulsanaa uun salaaddii waqtigeedii tegay in la arkay ama waxaa dhici karaysa in uu mashquulku keenay iyo dagaalku xilligaana lama jiday nin salaada la yidhaahdo salaatulkhawfka ilan salaatulkhawfka adoo dagaalamayaa tukan kartaa laakiin xilligaasi weli lama jidayn way dambaysay mar dambaa la jideeyey oo muxuu ahaaye fain khiftum farijaalan aw rukbaana a adoo xataa ordahayo oo dagaalamahayo baad tukanaysaa markan dambeoo la jidayo kolba jaanis u heshay ku xidhan tahay laakiin xilligaasi salaatulkhawf lama jidaynin intay istaagaan si caadiya inay u tukadaanna duruuftii dagaalkaa u saamixi weyey mashquulkaasi inuu keenay baa dhici karta halmaan inuu jirayna waa dhici karta وعن عبد الله بن مسعود قال وxuu hi قال رsuل الlahi صلى اه عليه وسلم رsulku wuxuu yihi صلاة الوسطى صلاة الcصر wey rawahu التirmidiي baa wariyay وqala wuxuu yihi xadيiث xasن صحيح kadalika msلم iyo أحmed baa soo saaray xadiiثka وعan سبورة بن جندب عن النبي صلى اه عليه وسلم nabiga wuxuu ka wariyay أنhu nebigu qaala inuu yidhi في الصلاة الوسطى صلاة الcصر weyan صلاة الوسطى muxuu nebigu ka yidhi oo ka sheegay صلاة الوسطى weeye waxaan u jeedaa صلاة الcصر weeyaan bu yidhi rawahu axmed baa wariye wtirmidiyu wasaxaxa wuu saxiixiyey wa fii riwaayatin waxaa ku sugan liaxmeda axmed u sugnaatay ana nabiya nebigu sal ly slam qaala inuu yidhi xaafiduu xifdiya cala asalaati salaada korkeeda xifdiya wasalaati alwusdaana xifdiya wa samaaha wuu magacaabay lanaa annaga buu nebigu waa noo magacaabay annahaa iyadu salaatalcasri salaatalcasri inay tahay buu noogu magacaabay annahaa iyadu salaatalcasri inay tahay buu noogu magacaabay oo waaba noo cadeeyey nebigu sal lay slam xadiidka samurata bnu jundab ama jundub sanadkiisu waa daciif waxaa ku jira lxasan oo samuro ka warinay samaaciisa samuro uu ka maqlay waa iskhilaaf baa ku jira oo saddexdii ra'yi baa ku jira laakiin ishkaalku hadda saa kaas maba sii ahee ishkaalku waxa weeyaan can buu xadiidka ku wariyey xasanulbasrina waa mudallis marba haddii uu cancaneeyana sanadka dacfi baa ku jira laakiin xadiidka waxaa xoojinaya axaadiistii kaleen soo marnay iyo shawaahidaasu ku xoogoobaya sanadkuuse waa daciif wa can ilbaraa ibni caazibin qaala wuxuu uhi nazlad waxaa soo degtay haadihi laayatu aayaddanaa soo degtay xaafiduu war xifdiya oo ilaaliya cala asalawaati wa salaati alcasri baa soo degtay ah, aayaddu siday marka hore kusoo degtay sidan ahayd xaafiduu cala asalawaati wa salaati alcasri saasay ku timid wasalaati lwusdaa markiiba hore ahayn wa salaati alcasri bay kusoo degtay fa qara'naaha markaasaan akrinay buuri maa ashaa allahu intuu alla doono ayay jirtay oon sidaa ku ahrinayn uma kadibna nasakhaha allahu allaa bedelay marka kadib baa la bedelayoo yani waxuu isbedel ku yimi ayib fanazlad waxaa soo degtay markaa dambe xaafiduu xifdiya cala asalawaati salaadaha korkooda wasalaati alwustaa taasaa soo degtay marka lafdigii ahaa casriga ayaa la bedelayoo waxaa lagu bedelay alwustaa baa lagu bedelay ayb faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi baraa ibnu caazib markuu sidaa xadiidka u sheegay ayaa nin baa wuxuu ku yidhi fahiya iyadu idan markaas salaatulcasri wey ah, dee way iska caddahay markaas dee salaatulcasri un soo maa ayib fa qaala markaasaa wuxuu yidhi bara qad ahbartuka waan kuu sheegay buuri kayfa nasalat say ku soo degtay baan kuu sheegay buuri markii hore inay kusoo degtay wa salaati alcasri waan kuu sheegay buuri wa kayfa nasakhaha allahu siduu alla u bedelayna waan kuu sheegay buuri oo in lagu bedelay wasalaati alwusdaa wallahu aclam intaa wixii ka dambeeya soo maha dee waxa weeye hawsha adag kuu taalla haddaa adigu ka fahantay haddaad ka fahantay hawl adigu kuu taalla weyanba rawahu axmed baa wariyey waa muslim iyo muslim baa wariyey ayib marka axaadiistaaso dhan waxay tilmaamaysaa in salaat lwustaa oo salaada ugu adag ah shanta salaadood inay salaadda casrkaa tahay sheekhu marka wuxuu yidhi wa huwa xadiidku daliilun daliil wuxuu ku yahay xadiidkan dambe wey ee bara calaa annahaa salaatulwusduhu alcasru inay tahay alcasra inay tahay ayuu daliil u yahay see buu daliil ugu yahay liannahu khasahaa liannahu allah khasahaa wuu ku khaas yeelay markii hore aayaddii hore soo degtay maxay ahayd ya wa salaati alcasri waa khaas soo ma a salaadda ayaduu alla ku khaas yeeloo gooni kaga dhigay wanasa wuuna caddeeyey calayhaa korkeeda ayuu nas ka dhigay filmri amrid bilmuxaafadati lays-amro ayuu alla caddeeyey oo waxay ahayd xaafiduu cala asalawaati wa salaati alcasri yacni si cad baa loo qeexay uma kadibna jaa'a waxaa yimid annaasikhu kii bedelay fi tilaawati akhrinta dhexdeeda ayuu ku yimid mutayaqanan xaalu yahay mid la hubo yacni akhrintii in la bedelay waa la hubaa oo maxaa lagu bedelay wasalaati alwusdaa baa lagu bedelo akhrintii in la bedelay casrigii oo wusdaa lagu bedelay xagga akhrinta waa la hubaa ayib uma jaa waxaa yimid annaasikhu kii bedelay fi tilaawati akhrinta dhexdeeda mutayaqanan xaalu yahay mid la hubo oo waan hubnaa alwusdaadu inay hadda qur'aan tahay salaatil casrida horena inay qur'aan ahayd bara ibnu caazib baa inoo sheegay wuxuu ihi marka wa huwa isagu filmacnaa xagga macnaha mashkuukun fiihi mid laga shakisan yahay wa meeshaasi waxaa ku jira yani waxa weeyaan arrin daqiiqaa ku jira oo inaad u fiirsataan u baha qaabkuu sheekhu u daliishanaya wa huwa isagu filmacnaa xagga macnaha mashkuukun fiihi waa mid laga shakisan yahay fayustaxabu waxaa marka la saaxiibsanaya oo la wadanaya almutayaqanu kii la hubay asaabiqu ee horreeyey a wuxuu doonayaa inuu ku yidhahdo macnaha aayaddu markii hore waxay ku timi salaati alcasri bay ku timi markaasi hore waxaan hubnay salaatulwusdaa inay casarka tahay lafdiga qur'aankee soo degayna inuu iyada yahay maqsuudka iyo macnuhuna inay salaadda casar tahay markaa hore waan hubnay yaqiin bay ahaydoo shaki kuma jirin soo ma ayib lafdigii baa la bedelay oo casrigii baa waxaa lagu bedelay alwusطa lafdigii in la bedelay qur'aanka aha oo lafdi kaleoo aana lagu bedelay xagga lafdiga iyadana waa mutayaqan shakina kagama jiro laakiin waxaa shaki galay oo lafdigan dambe ee wusdaa uu keenay wusdaadan ma waxaa laga wadaa sida tii hore casarkii miyaa laga wadaa oo aayaddii hore la nasakhay ay caddaynaysay miyaa laga wadaa mise wusdaaga waxaa laga wadaa salaad kalaa laga wadaa soo ma macnihii baa marka shaki galay soo ma macnihii baa shaki galay maxaa keenay shali shakiga waxaa keenay lafdada wusdaa baa keentay oo kuma cadda ayib wuxuu ku leeyahy marka horaan maxaan u hubnay lafdigii hore macnaha aan hubnay muxuu ahaa ee uu faa'iidaynaya salaat alcasri baan hubnay kan dambe yimidna wuxuu shaki geliyey ma salaaddii casar baa laga wadaa mise salaad kalaa laga wadaa shaki baa yimid haddii shaki yimid yaqiin horena aan haynay soo yaqiintii hore inaan ku socno maaha ya yaqiin horeaan haynay oo aayaddii hore la nasaxay nasakhay yaqiin waxay ahayd macnaha in laga wado casar tan dambana macnihii shaki baa galay ma tanaa laga wadaa mise tanaa laga wadaa soo ma macnihii hore yaqiintahayd baan marka ku soconaynaa buu le maadaama shakigan dambe uu yimid ee ma dhacayso shakigan dambe inuu zuuliyo yaqiintii hore waa xagga macnaha amaa xagga lafdiga lafdigan dambe inuu lafdigii hore zuulinayo iyada waa yaqiin ma la fahmi macnuhu saas wey macna wuxuu yidhi marka wahuwa daliilun cala anaha alcasr maxaa yeelay liannahu khasahaa wuu khaas yeelay salaada casr buu ku khaas yeelay wanasa calayha fi lmri bilmuxaafada waa aayaddii hore la nasqay uma kadibna jaaa waa yimid annaasikhu baa yimid fi tilaawati akhrinta dhexdeeda mutayaqanan isagoo la hubo oo xaggii akhrinta iyo lafdiga casarkii waxaa lagu bedelay wusdaa baa lagu bedelay waan hubnaa oo qur-aanka noo qoran baaba saasde taa shaki ma leh ayib wa huwa naasikhu fi lmacnaa xagga macnaha mashkuukun fiihi waa mid laga shakisan yahoon caddayn wusdaagani macno ahaan waa laga shakisan yaho ma casar baa laga wadaa ma duhur baa laga wadaa ma fajar baa laga wadaa waaba laysku khilaafayba maadaama macnahan dambe lafdigan dambe macnihii shaki uu geliyey maxaan samaynaynaa marka fayusdaxabu markaa waxaa la wadanayaa almutayaqanu kii la hubay assaabiqu oo horreeyey macnihii horee la hubay ee aayaddii la nasakhay ay caddaysay kaasaa lagu soconaya shakiga tan dambe ay keentayna meesha waa laga saaraya saas way macanaha yani waxay noqonaysaa markaa shaki dambe yaqiin hore ma buriyo saasay noqonaysaa ayib waa marka la yidhaahdo masalada iyada waxay ku salaysan tahay muxuu ahaayey xaafiduu cala asalawaati wa salaati alcasrigaas yani waxay ku salaysan tahay naskiga marka la taqriiriyo lafdigu waa xaqiiqo waa yaqiin macnaha laakiin wuxuu noqonayaa mid la isku khilaafayo sidan maya laga wadaa mise sidana laga wadaa wahaakada sidaasaa jaa waxaa yimid can rasuuli llahi sal lla alay waslam tacdiimu nebiga xaggiisa waxaa ka soo arooray tacdiimu mri fawaatiha salaada casarka tegitaankeeda arrinkaa weynayntiisa nebigay ka soo arooray takhsiisan gooni ahaan salaadaha oo dhanka tegitaankooda ayagoo ay adag tahay iyo inay ku dhaafaan ayaa haddana salaada casar si khaasa nebiga waxaa uga soo arooray axaadiis ku saabsan oo tilmaamaysa inay halis halista wahaakada jaaca rasuuli waxaa ka yimid tacdiimu amri fawaatiha tegitaankeeda arrinkaa weynayntiisa takhsiisan salaadda casar gooni ahaan farawaa wuxuu wariyey buu hi cbdullahi bni cumar wuxuu weriyey ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala inuu yidhi alladii midka tafuutuhu ay ka tegayso salaatu lcasri salaata casar ruuxa ay dhaafayso ama ay dhaaftay faka'nnamaa wutira wuxuu la mid yahay sidii ruux ka'nnamaa wutira sidii isaga oo la nusqaamiyey oo kale ahluhu reerkiisa iyo wamaaluhu xoolihiisa ama faka'nnamaa wutira sida imaam maalik uu ku fasiraya kaannamaa wutira ay untuzica sidii isagoo laga qaatay oo kale ahluhu ehelkiisa wa maaluhu iyo xoolihiisii buu la mid yahay salaad casr ruuxay dhaaftay nin lamoori la moora duugay oo xoolana lagaga tegin xilo iyo carruurna lagaga tegin khasaaraha ruuxaasi uu khasaaray mid la miduu khasaaray waay saasu macanaha marka wuxuu tilmaamayaa yacni culayska ay leedahay salaadda casarka tegideedu waxaa kaloo culimada qaarkood kutkumatira ku fasiraan sida khataabi iyo faka'namaa wutira ay nuqisa a ah. sidii isagoo yacni nusqaamiyey ama ay ka nusqaameen xoolihiisii iyo ehelkiisii ehelka waa carruurta iyo yani waxa wey dumarka waxaas soo gelay macnaha rawahu ljamacatu baa warisay marka salaada casar mudnaan gooniya baa nebiga axaadiistiisa marka la fiiriyana ku soo aroortay oo si khaasa baa iyada ka digiddeeda looga digay qur-aankuna macnaha mid lamiduu tilmaamay oo wasalaati alwusla si gooniyuu u magacaabay taasi waxay kutusisaa marka qur-aankii iyo sunnadiiba waxay isku raaceen salaada yacni casarku inay mudnaan khaasa leedahay wa can abi yuunisin can abi yunus mawla caaishata radi allahu canha anaha anahu isagu qaala wuxuu yidhi amaratnii waxaa ii amartay caaishatu waxay i amartay an aktuba inaan qoro laha iyada inaan u qoro musxafan musxaf inaan u qoro caaisha waxay ii amartay in aan qur'aanka ugu qoro musxaf ayib fa qaalat markaasaa waxay tidhi idaa goortii balaqta aad gaadho haadihi laayata aayaddan markaad soo gaadho qoraalka yacni qur-aanka aad ii qorayso aayaddan markaad soo gaadho fa aadinnii isoo ogeysi intaadan qorin aayaddan markaad soo gaadho xaafiduu cala alsalawaati waasalaati alwusطaa halkaa markaad marayso intaadan qorin iisoo sheeg ayib falamaa balaqtuhaa markaan gaadhay buuhi ayaan aadantuhaa ogeysiiyey buuhi caaisha aayaddii baan joogaa baan idhi buuhi faamlat markaasay yeedhisay calaya korkayga waxay ii yeedhisay xaafiduu cala alsalawaati waasalaati alwusطaa wa salaati alcasri wa qumuu lilahi qaanitiin saa u qormay tiri yani wixii o dhan bay isku dartay salaadaha ilaaliya oo xifdiya midda u dhaxaysana xifdiya casarkana xifdiya ilaahayna isu taaga idinkoo qaanitiina qaalat caaishatu waxay tidhi samictuhaa aayaddaasaan maqlay min rasuulillahi baan ka maqlay sala alla alay wasalam saasaan rasuulka uga maqlay bay tii rawahu ljamacatu baa warisay ila albuhaariya wabna maajah xadiidkaas yani waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaayey yani qaabka ay hadda caaisha aayadda u dhigtay wa salaatil casridu inaan laba nasakhine ay weliba qur-aankii ka mid tahay bay udhigtay waana qira'a shaadda waay qira'a shaadda waay qiraa'aadka qur-aanku wuxuu ku yimaadaa alfaaddiisu tawaatur bay ku timaadaa yani waxa weeyaan kuma timaaddo naqlinta soo guurinta la soo guuriyey ilaa saxaabada ilaa taabiciinta ummaddu kala dhaxshay tawaatur buu ku yimaadaa qur-aanku wixii tawaaturkaa ka baxsan baa waxaa la yidhahdaa marka shaad baa la dhahaa marka qiraa'ada shaadka ah ama qiraa'ada shaadada ah ayaa waxay qabaan usuuliyiinta iyo culimmada qaarkood waxay qabaan sidii xadiid oo kaley la mid tahay xagga daliishiga soo ma garan yacni qur-aan ahaan loola dhaqmi maayo laakiin waa daliil xadiidkaoo kale la mid ah saasay yidhahdaan qaarna waxay yidhaahdaan war waxaan xadiisna maha qur-aanna maaha bay dhahaan oo dee mar haddii qur-aannimadiisii sugnaan weyday xadiisnimo xaggeed ugu luqluuqaysaan xadiis ila nebiga lagama sheegin soo ma allah laga sheegay qur-aankii alla soo dejiyey inay ka mid tahay baa lagu sheegay qur-aanku qaabkuu u sugnaan jirnayna uma sugna qur-aan ahaan hadday meesha uga baxday maxaad nebiga ula aadaysaan bay dheh nebigaba lagama sheegin <laughs> marka masalada waxay ku saabsan tahay qiraa'aadka shaadada istidlaalkooda daliishigoodii xujaysigoodu ma ka'anna sidii xadiisoo kalea loo daliishanayaa mise sidoodaba istidlaalkoodu waa dhacaya waa masale usuuliya oo culimada usuulka ay ku kala ra'yi badalan yihin manaa ayb caaisha marka waxaa ka muuqda ee waxaa deliishanaya u fiirsada xadiidkan caaisha waxaa deliishanaya culimmada qabta salaada casar iyo salaatul wusdaa isku mid maaha salaatul salaad kalaa laga wadaa oo shanta ka mida ama salaad kaloo shanta ka baxsan baa laga wadaa laakiin salaat ulcasri salaatulwustaa maaha xaggay ka deliishadeen waayo waxay ka deliishanayaan waa laysku cadfay bay dhaheen asalaatu alwustaa wa salaati alcasri soo layskuma cadfo cadafkuna wuxuu keenaa bay dhaheen asalkiisa mughaayaruu keenaa almughaayara labada shay ee laysku cadfaya inay kala duwan yihiin soo ma haddii lagu yidhaahdo Eh, muxuu ahaayey eh, eh, muxuu ahaayey haddii lagu yidhaahdo saas yeel iyo sidaa labada siyood way kala bedelan yihin laanna waa isku xidhan yihin marba haddii laysku daba xidho midina waa tanna waa shay tanna waa shay a ah, maxamed karaame cumarna karaame cumarka iyo maxamedku labay kala yihiin maxamed karaame iyo cumar iyadani waxay keenaysaa labada shay inay kala duwan yihiin mughaayaraa la yidhaha sidaas daraaddeed cadafkan laysku cadfay waxay keenaysaa salaatulwustaa waa salaad kale salaatulcasrida lagu daba xidhayna waa salaad kale salaatulcasri iyo salaatulwustaa isku mid maaha sidaas waxaa deliishanaya qolyaha qaba marka inaynan ahayn salaatulwustaa waana madhab daa'ifa min asalaf ay qabeen macnaha ayib sheekhu marka wuxuu yidhi wa haada kani yatawajahu minhu kownulwustaa alcasra inay tahay Ah, yatawajahu waxaa jihaysmaya minhu xadiidkan xaggiisa waxaa ka jihaysmaya kownulwusdaa salaada wusdadu inay tahay alcasra inay casarka tahay oo see waay maxaa yidhi lianna tasmiyataha magacaabideeda fi lxahi boorrinta dhexdeeda cala almuxaafadati laysku boorriyo daliilu ta'kiidiha wa adkaynteeda la adkaynaya ayay daliilu tahay wa takuunu lwaaw wawduna waxay noqonaysaa fiihi dhexdiisa zaa'idatan bay noqonaysaa wowdan idinku aad dhahdeen waa waawulcadaf waawulcadaf mehe wowdu waa saa'ido oo waa siyaado oo waxay noqonaysaa xaafiduu cala asalawaati salaati alcasri xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطaa salaati alcasri waa wowdani meesha waa uun la geliye macno ma korinaysa cadafna loolama jeedaba waa siyaaday dheheen saasuu macnuhu kuwaan buu leeyay ayib qur'aankana laga helayaa ayadoo waw noocaasoo kale a ah ku timidoo ayna cadaf loola jeedin qur-aanka markay ka hadlayaan culimmadu eh, ma dhahaan zaa'iddo ma dhahan ah, zaa'iddo ma dhahan way ka edebsadaan qur-aanka waxay yidhahdaan siliya tawkiid bay dhahaan ah, siliya tawkiid laakiin meelaha kale xadiiska xataa markay marayaan zaa'iddo weeyaan bay ku dhufanayaan zaa'iddo marka lagu leeyahana manama macno la'aan maaha yacni kalaamka hadalkani siyaaduu ku yahay ama qur-aan dheh ama sunna dheh macnuhu ma aha waa macno la-aan ma ah ee xagga marka la fiiriyo carabiyada xagga carabiyada marka la fiiriyo macnuu siiyaa faa'iideyn laakiin macnaha markaa loola jeeda ma ah ayib markaasu wuxuu sheekhu keenayaa aayado wawdu sida tan oo kale ay la mid tahay qaabku u wato ka qawlihi tacaala aataynaa muusa wa haaruuna alfurqaana wadiyaa'an muuse waxaan siinay inaba haaruun alfurqaana tii xaq iyo baatilka kala bixinaysaan siinay wa diyaa'an iftiinna waan siinay ayib iftiinka nebi muuse la siiyey iyo furqaanta la siiyey waa isku mid waa kitaabkii tawreed ah nebi muuse iyo nebi haarun furqaan baa la siiyey iftiinna waa la siiyey waa uun hal mid haddana waa la ysku cadfay soo ma wa diyaa'an baa la yidhi wawdani ma keenaysa marka diyaaguna inuu shay ahaa nebi muuse la siiyey furqaantuna inay shay kala ahay wawdan maxaa la dhihi marka siliya tawkiidda ayb waxaa la mida ah, wa qawlihi tacaala baa la mida ah, falama aslama nebi ibraahim iyo wiilkiisa nebi ismaaciil markay hoggaansameen oo isdhiibeen amarka rabbi markay isu dhiibeen oo watallahu talla uu dhigay ibraahim hu wiilkiisii ismaaciil uu dhigay liljabiini uu dhabanka u dhigay waa gawrici raba wanaadaynaahu aana u dhawaaqnay wanaadaynaahu wawda ku jirtaa la maaganya marka ey naadaynaahu waan u dhawaaqnay wey ilaa nadaa'irihaa aayaadka iyo kuwo kaloo la midaba kuwa laba aayadood baan idiin sheegay laakiin kuwo kaloo badan baa ku jira buu le maanaa bimacnaa wuxuu leeyahay yani tanina qaabku u daliishanayo markay labadoodii isdhiibeen nebi ibraahimna wiilkii uu dhinaca dhulka u dhigay inuu gowracana uu doonayo ayaanu wanaadaynaahu ay naadaynaahu markaasaan u dhawaaqnay a ah, marka wawdani yani cadaf ma faa'iidaynayso siliya tawkiid waay hadday qur'aanka laftiisiiba ku timid iyadoo siliya tawkiid ah tanina waa sidoo kaleo yani aayaddan ay caaisha keentay xataa haddii la yidhahdo qur'aan ahaan loo sugo xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusdaa wasalaati alcasri wawda zaa'ida ka dhig ama siliyatu mid ka dhig ilaan qur-aanka laftiisa ku imaan buu leey maanaa sidaasuu ka jawaabay qolo kaleeta jawaabtaa ka fiican bixiyo waxay leeyihin waa min baabi caطfi ixda asifatayni cala اlukhraa shayga isagoo hal shay ah baa waxaa la isku cadfaa sifaadkiisa yacni sifaat buu leey tilmaamuu leeyay sifaadka uu leeyahay baa la ysku cadfayaa oo maalan yani aayaddii hore oo kale maalan aataynaa muusa wa haaruuna alfurqaana wa diyaa'an kitaabkii towreedaha oo mid ah baa laba sifuu leeyahay sifaad badan buu leeyahay xaqa iyo baatilka wuu kala bixiyaa oo waa furqaan sifo iftiinna waa leeyahoo dadku xaqa u iftiimiyaa marka hal mid weeye laakiin sifaadkiisa kala gedisan baa la tilmaamaya saasaana la ysugu cadfaya waxay la mid tahay adoo yidhi oo kaleeto marartu biakhiika wa saaxibika walaalkaa baan soo maray iyo saaxiibkaa waana hal nin maxaa laga wadaa marka yacani waxa weeyaan waana saaxiibka waana walaalka laba sifo oo idinka dhaxaysa baa laysku cadfayaa waana hal shay taana waa la mari karaayo sidaa waa loo tawjiihin karaa xadiidkan caaisha laba gooraba warka soo uruuriyo haddii xataa xadiidka caaisha macnaha ay ku wadaan uu sugnaado xadiis laga dhigo haddii aayad laga dhigana aayad maaha haddii xadiis ahaan loo isticmaalana la xoog ma aha axaadiistan soo marnay ama waa laga rajixi ama in la ta'wiiliyey noqoni macnihiisa si u waafaqo axaadiista kale sariixa ku cad inay salaatulwustaa salaatulcasri tahay duurka wuxuu tukan jiray bilhaajirati wuxuu tukan jiray harhkii alhaajira walhajiir walhajiira waa maalinta bartamaheeda markay wax yar qoraxdu ay yaro dhaqaaqdo harhkii ayuu tukan jiray walam yakun mana uusan ahayn yusallii mid tukada salaatan salaad ashadda oo kaga daran calaa asxaabihi saxaabadiisa korkooda minhaa salaaddaa duhur xaggeeda ayib salaad kaga darnayd ma ayna jirin fanazalad waxaa soo degtay xaafidu cala asalawaati wasalaati alwusdaa wa qaala wuxuu yidhi inna qablahaa horteed waxaa ahaaday salaatayni laba salaadood wa bacdahaa gadaasheedana salaatayni laba salaadood ba ahaaday rawahu axmed wa abu daawuud waxaa saxiixiyey ibnu xasmi sheekh albanina waa saxiixinaya zayd ibnu thaabit xadiidkiisaasi wuxuu muujinayaa ama deliishanaya culimmada qabta salaatu lwusdaa inay duhurka tahay waana madhabka imaamu shaafici caleyh raxmatullah saxaabada qaarkood baana sidaa ku tegey laakiin alimaamu maawardi iyo rag culimmada shaaficiyada ka mid a fuqahadooda iyo weliba muxadisiintoodu ra'yigaa waxay leeyihin imaamu shaafici markuu qaatay sababta ku kaliftay waxay ahayd axaadiistan aan gaadhin bay leeyihin taasaa keentay inuu salaatul wustaa uu yidhaahdo waa duhur isaga keligiina meehe waxaa uga horreeyey sheekhiisii maalik imaamu maalik ayaa uga horreeyey macna ayib xadiidkani laba mid marka in macnihiisa la ta'wiiliyo si u waafaqo axaadiistii faraha badnayd iyo in laga rajaxo la yidhaahdo axaadiista kaleha ka xoog badan oo ficlan way ka xoog badan tahay wa can usaamata zaydin fi salaati alwustaa isagana wuxuu ka yidhi fi salaati alwustaa salaadda wasdadaa dhexdeeda wuxuu qaala wuxuu yidhi Ah, fii shaniha qaala wuxuu yidhi hiya iyadu aلظuhr wey ina rasuula اlahi sl ly sl rasuulku kaana wuxuu a yusallii mid tukada aلظuhra bilhajiiri harhkiibuu tukan jiray walaa yakunu mana walxaal laa yakunu usan ahayn waraa'ahu gadaashiisa ila asafu waasafaan isagoo gadaashiisa ayna ku tukanayn ilaa hal saf ama laba saf mooye ayb wاnnaasu dadkiina fii qaa'ilatihim qayluushigooda ay ku jiraan wa fii tijaaratihim ganacsigooda ay ku jiraan yani xilli aad u kulul baa la tukan jiray marka dadkii qaarna ganacsigii iyo suuqyadii bay ku mashquulsan yihin qaarna waaba daaleenoo qayluushi bay ku jiraanoo hurdadii maalinka la seexan jiray yaro nasanayaan ayib faanzla allahu allah wuxuu soo dejiyey xaafiduu cala asalawaati waasalaati alwusda wa lilahi qaanitiin meesha marka aarkaasi wuxuu tilmaamaya iyadana inay salaada duur tahay ayib raw axmed baa wariyey kadalika bayhaqi baa wariyey sanadkiisana inqiaac baa ku jira nin la zabarqaan la yidhaahdo ayaa wuxuu ka warinaya usaamat ibnu zayd sida imaamulhaytami uu leeyahayna muusan ka maqlin saas daraaddeed sanadka aharkani waa daciif wuxuu sheekhu marka waqad ixtaja waxaa deliishaday bihimaa labadan oo labadee ah xadiidkan iyo kii ka horreeyey waxaa deliishaday man yaraa cidda aragta tacjiila duhri duurka dadejintiisa fii shiddati alxarri kulaylka daran markuu jiro in duurka la dedejiyo ciddii aragtayay la quman tahay baa daliishaday soo maynaan soo marrin masaladaas a ah, yaani culimmada qabta qoraxdu aad markay u kulushahay duurka la dibdhigi maaye wakhtigiisaa lagu tukanaya oo wakhtiga u horreeya laga tukanaya ayaa daliishaday buu leehay macnaha labadan ahar midkan dambe sanadkiisu waa daciif ka horena in la ta'wiiliyo iyo kaa caaisha ka horreeya warka murtidiisu wuxuu isugu imaanayaa ee salaatu lwustaa inay xoog badan tahay inay tahay salaada casar sidaana waxaa qaba jumhuuru ahlilcilmi baa qaba bal alimaam tirmidi wuxuu ka soo guurinayaa yacni waxa weeye culimmada badankood iyo saxaabada badankood baa sidaa qabay buu leeyahay mas'aladuna waa mas'alo ilaa toddoba-iyo toban qowl baa ku jirta toddoba-iyo toban qowl baa laysugu khilaafsanya ra'yiga u xoog badanna waa kaas axaadiistu ku caddahayoo salaatu lwusطa waa salaada casar hada wabilahi towfiiq w sali allahuma w sllam nabiyina mxamed wala alih w saxbi wslm